barbardhac iyo badin baf kale la wahaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kale wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay labaataniyo toddobada disembar sanadka labada kun saddex qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta chelsia ayaa ciyaari doonta caawa kow iyo tobanka habeennimo qadar soddon daqiiqa ama soddon daqiiqa dhiman garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta crystal bala sidoo kaleeta waxaynu eegi doonaa kulanka mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta everton everton goodsenberg ay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta mancity waynu eegi doonaa dhegeystayaal sidoo kaleetana kulmadii xaley la ciyaareen weegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda kubadda cagta barley sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ma united-na saddex gool iyo laboha ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta astafilla oo kambaaga cajiib ah ama soo laabasho cajiiba ayay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta aston villa saaxiibada newcastle guuldaro xanuun badan ay kala kulantay kooxda notaha forest waynu eegi doonaa dhegeystayaal suuqa kaliibsiga ronaldo xalay waa uu wacdinay waxa uu noqday xidiga ka ugu goolasho badan waynu eegi doonaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha duhur radio kulmiya magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiinu ku bilaabana barnaamijkeeni ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta liverpool ayaa caawa waa ciyaartay kadib kulankii kooxda kubadda cagta baley oo ay ku garaacday garoonkooda laba gool iyo waxba haddaba kooxda kubadda cagta liverpool sanad qurux badan ayay qaadanayaan oo markaad eegto sanadkan waa sanad ay kooxda kubadda cagta liverpool horyaalka brimier leaga ay ku guuleysan karayaan markaynu eegnana sanadkan aad iyo aad ay u shidan yihiin oo eegno waqti qurux badan ayay qaadanayaan hadaba guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta barley waxay ka dhigan tahay in hadda afartan laba dhibcood ay leeyihiin kooxda kubadda cagta liverpool waxaana ay dooneysaa kulmada soo socda inay markaasi guulo muhiim markaa ay gaaraan haddaba yurden colob ayaa ka hadlay wuxuuna shaac ka qaaday in ay joogteen doonaan kooxdiisa liverpool waxaana uu yidhi waxaynu joogteen doonaa kulmada soo socda inaynu guuleysano Eh, markaynu eegna xaleyna kulamada boxindayga aad yaad ayuu xiiso badnaa koox kubadda cagta liverpool guushii ay gaaray waxay ka dhigan in hadda horyaalka bermaleaga ay gacanta ku hayaan xaleyna kooxda astofila la garaacay ka dhigan in hadda horyaalka ay si toos ah kooxda kubada cagta ah liverpool ay gacanta ku heysay inkastoo arsenal ay toddobaadkan ciyaari doonto kadibna ay dooneyso inay westham ay garaacdo haddaba markiiaynu eegno eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleet waxa uu sii raacsiiyey in sanadkan ciyaaryahanadiisii aad aad ugu mahadsa boqolkiiba boqol xalay darwin nunes ayaa goolka ugu horeeya dhaliyey isaga ayaa dabcan loo diiwaangeliyey kadib markii eh, ciyaaryahanka godi gagbo uu goolkaasi u ka caawiyay haddaba darwin xil ciyaareedkan markaynu eegno sideed gool ayuu dhaliyey toddoba goolna u caawiyey dhammaan tartamada idil waana xil ciyaareed cajiiba uu qaadanay sidaasi ay tahayna foomkiisii yacni foom fiican ma haysto oo xil ciyaareedkan sidaas ay tahay laakiin golal badan ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan oo sideed goola ah. wuxuuna doonayaa in xilli ciyaareedkan uu sii quruxsado oo goolasha sii wato haddaba markaynu eegno darwin nunis kooxo badan ayuu xilli ciyaareedkan goola ka dhaliyey markaa ay tahayna waxa weyaan waa la dhaleecayaa inta badan waxaa la yihahdaa darwin eh, maaha ciyaaryahaan jira ama maahan ciyaaryahaan markaasi dabcan foomkiisii kusoo laaban karaya mar weliba sidoo kale diego jota isagana sagaal gool ayuu sii marayaa xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada oo idil kulmada uu ciyaaray kooxda kubadda cagta liverpool saalax ayaa ah ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta liverpool isaga ayaa hogaaminaya goolalinta oo labayi toban gool horyaalka bermelig haysta eh, inkastoo xalay uusan shabaqa gaarin laakiin sidaasay tahayna mow saalax waa ciyaaryahaan markaasi cajiib ah oo markaa xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool Eh, markaynu eegnana eh, taageerayaasha waxay markaasi dabcan aad iyo aad ula dhacsan yihiin ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan waxyaaba badan sameynaya sanadkii hore kooxda kubadda cagta liverpool way ka jabneed laakiin sanadkan aad iyo aad ayay markaa u wacdareynayaan markaynu eegno ciyaarta waxay aad ciyaar xiise badan boqolkiiba lixdan sagaal dhanka ball positionka eh, liverpool way kaga wanaagsaneed marka louis dias xataa goolkiisii waa uu caawiyey inkastoo xil ciyaareedkan louis dias isagu form fiican aysan haysan marka mow saalax iyo goodi gagboy darwin nunes ayaa weerarka lagu soo bilaabay halka ciyaaryaanka lagu magacaabo harfi eliot sidoo kaleeto waa taar endow iyo weliba ninka lagu magacaabo rayaan kulanka lagu soo bilaabay jowow gomes uu booska tisimikaasi weliba alexander arn oo ah ninka lagu magacaabo eh, tisimikaas booskiisi uu buuxin doono sidoo kale vandaj iyo weliba alexander arnold iyo weliba ciyaaryaanka kunsah lagu magacaabo ayaa dabcan kulanka lagu soo bilaabay haddaba ciyaryaankan daadayaar ee lagu magacaabo jariel consa waxaa keyd loo fadhiisiiya makeedka waxaa ugu jira ninka lagu magacaabo ibrahim canote oo kulankii ugu dambeeyay qaladaban sameeyey marka inkastoo wacdareeyey laakiin inta badan ibrahim isagu uu fiican yahay laakiin inta badan waxaa leeyahay ninka dhaawaciisa ayaa badan haddaba ciyaryaankan jariel consa lagu magacaabo waa ciyaaryahan cajiiba waxauu dhashay sagaaliy january labada kun iyo saddexdii asal ahaan scottisha ah, balse hadda england dhalashadiisii haysta marka kulanka isagayaa lagu soo bilaabay isaga iyo virgil vandaj marka labadan ciyaryaan waa sida cuniga waa wiilkan waa sida virgil vandaj camal ah marka waxa weeyaan aad iyo aad ayaa loo amaanaya supersly isagu waxa weeyaan aad iyo aad uu khatar badan yahay xil ciyaareedkan xataa carter jones ninka lagu magacaabo diego jota luis dias dhammaan ciyaaryahaanadaasi waa ciyaaryahaano cajiib ah sanadkan koox kubadda cagta liverpool u horseedi karaya ku guuleysiga horyaalka brimileaga liverpool hadda sagaal iyo toban kulan oo ay ciyaareen labaiyo kulan ayay badiyeen lix kulan ayay barbaro galeen hal kulanna waa la garaacay soddon gool ayay dhaliyeen xilli ciyaareedkan keliya waxaa ka badan kooxda kubadda cagta astonvilla oo xilli ciyaareedkan afartan gool dhalisay sidoo kale kooxda kubadda cagta masidi afartan gool dhalisay ayaa ka badan mooyaane kooxda labaad waa kooxda saddexaad xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga goolasha ugu badan dhalisay waa liverpool marka soddon iyo sagaal gool ay dhalisay halka lix goolna laga dhaliyey ay tahay kooxda ugu fiican xilli ciyaareedkan difaaca iyagai weliba kooxda kubadda cagta ganars dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united iyagu saddex gool iyo labo raaceen kooxda kubadda cagta aston villa haddaba kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan markaynu eegno bilowgiisii waa koox markaa dabcan marba siya mar way guuleysanaysaa mar waxa weeyaan way wanaagsanyihin marna way xogyihin laakiin xalay kambaag cajiib ah ayay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta manchester manchester united waa kooxda taariikhda ugu badan kulamada boxindayska ama kulamada boxindayga loo yaqaano ama kulmada inta badan la ciyaaro gunaanadka sanadka waa kooxda guulaha ugu badan ka gaartay marka manchester waa beatin waxaa leeyahay eh, dhowr iyo afartan waa lixdan sano ka badan ayaa beatin tahay kulmad boxing dayga marka eh, xalayna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta astavilla astavilla waxay doonayay inay gurigooda ku garaaceen ama ay ku garaacaan kooxda kubadda cagta manchester united laakiin sidaasi way ka diideen manchester united gool kowaad waxa bilaabay ciyaaryahanka lagu magacaabo magnin labaiy labaatan daqiiq maraysay marka taageerayaasha iyo kuwa mucaaradka aadiyad ay u qoslayeen oo dhahayeen sanadkan manchester aadiyad ay ugu jaban tahay marka kadibna shan labaatan daqiiqo waa lix iyo labaatan daqiiq markay ciyaarta maraysay goolka labaad ayaa loogu shubay marka ciyaarta laba gool iyo waxba ayay maraysay qeybta horeba ciyaarta oo manchester united taageerayaasheedu xataa qaarkood xataa weyniyay jabeen oo waxay dabcan ay aamineen in sanadkan koox kubadda cagta aysan waxba ahayn oo sanadkan ay tahay sanad ay aad iyo aad u liitaan haddaba laakiin qeybta hore waxay ku dhamaatay laba gool oo lahayd kooxda kubadda cagta aston villa kadibna markii lasoo laabtay oo kooxda kubadda cagta manchester ciyaaryahaanadoodii iyagoo dabcan aaminsan inay guul halkaa ka keeni karayaan sidoo kaleetna garoonkooda ay ku guuleysan karayaan ay garoonka soo galeen sidaasina gool ayay markaasi dabcan ay u horseedeen taageerayaasha garnaajo ayaa bilaabay marka salaashooda ayaa ka caawiyay goolkaasi konton iyo sagaal daqiiqa ciyaarta markay maraysay isla garnaajo ayaa cunay oo gool laliyi weeyaan toddobaatan iyo kow ciyaarta maraysay laba gool laba gool marka markay ciyaarta labalabo noqotay taageerayaasha manchester aad yaad u kaceen oo garoonka qayladiisii waa laisii kadibna ciyaarta siddeetan iyo laba daqiiqa markay mareyso ciiryaanka lagu magacaabo hoogland oo waayadan bogool ahaan ahaa ayaa goolkiisii ugu horreeyay bermeliga dhaliyey siddeetan iyo laba daqiiqo markay maraysay ciyaarta eh, kadibna hoogland ciyaarta markay dhammaatay kadib waa la wareystay waxaa layidhi eh, bal ka waran waxaa dhalisay goolkaagii ugu horeeyay xil ciyaareedkan bermeliga bal ka waran eh, wuxuu shaaca ka qaaday inuu aad iy aad ugu faraxsan yahay wuxuuna yidhi waan ku faraxsanahay goolkayga ugu horey inaan dhaliyo bermeliga wuxuu yidhi muddo ayaan sugayey muddo ayna ugu qaadatay inaa goolka ugu horeya dhaliyo marka waan ku faraxsanahay wuxuuna wuxuuna shaac ka qaaday in uu aadaad ugu faraxsan yahay in goolkiisii gooli bermelig oo dhaliy marka hoyland ugu dambeyntii waa uu dhaliyay goolka garnaajo wuxuu leeyahay sanadkan inta badan waadna la dhaleeceeyaa waxaa la yidhaahdaa eh, waryahanada manchester gool ma dhaliyaan marka laakiin wixii caawa ka bilaabata wuxuu leeyahay wax badan aynu rajeyn doonaa marka garnaajo waa ciyaaryahan cajiiba xil ciyaareedkan waa ciyaaryahaan markaasi dabcan muhiima oo xiliyada markaa eh, loo baahan yahay guusha ama xiliyada muhiimka markaas imaanaya eh, goolashiisa tusaalahaan oo kaleeto kulankan bareeshar ayaa saarnaa tababaraha kooxa kubadda cagta eh, manchester united ten hag laba gool ayuu dhaliyay sidoo kaleeto kulankii oo kooxda kubadda cagta lagu magacaabo garasarai ama galatasara inkastoo james league ka hareen gool ayuu dhaliyey kulankii chelsea gool ayuu ku caawiyey kulankii manchester united saddex gool iyo labasaddex gool waxba kaga badinaysa everton wuu ka dhaliyey oo goolkaasi gool inabaan caadi ahayn u dhabalahay uu ka dhaliyay marka garnacho xilli ciyaareed cajiib ah ayuu qaadanayaa laakiin taageerayaasha kooxda cagta manchester maalinba maalinta sii dambeysa waxay nacayaan oo mar waliba ay dabcan ay leeyihiin goolhay onaana mar walba iskama bedelayo qaladaadka uu sameynayo marka hadda xalay goolka koowaad oo magnin uu dhalinayay marka waxaa laleeyahay goolkaasi kole wuu qaban kari xataa goolka labaad ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, bedonkar uu badbaadin karaya laleeyahay laakiin waxaa leeyahay eh, goolhay andre onana taageeryaasha manchester waxay aad aadaad uga xuseyseen eh, goolhayahoodii eh, david deya markaa onana waxaa leeyahay haddii uu baxo waxaa bedeli doonaa suuqa january ama markii uu aado koobka qaramada qaarada africa goolhayaha labaad ee kooxda kubadda cagta manchester united ninka lagu magacaabo benyadire haddaba manchester marka waxa weeyaan laba gool ayay dabcan saddex gool ama saddex gool ay ka dhalayen waxay ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united haday soo dhawaadeen ay haddana ku jiraan kaalinta lixaad ee horyaalka bermeliga marka manchester waxay ka dambeysaa kooxda kubadda cagta mancity oo keliya u jirta dhibco gaaraya ilaa saddex dhibcood marka inkastoo manchester laba kulan uu baaqi u yahay marka laakiin markaad eegto hogaamiyaasha horyaalka bermeliga oo kooxda kubadda cagta liverpool afartan iyo laba dhibcood ay leedahay halka manchester united taasi oo ka dhigan in ugu yaraan toban dhibcood ama kow iyo toban dhibcood u dhexeeyo hogaamiyaasha horyaalka bermeliga liverpool iyo manchester united marka waynu arki doonaa astanvilana mucaaradka waxa weeyaan guuldarada ay soo gaarta waxay ka dhigan tahay kooxda kubadda cagta spors ay badiso spors ay isku dhibco noqon doonaan kooxda kubadda cagta astanvilla marka astanvilla xil ciyaareedkan foom fiican ayay haystay laakiin ugu dambeetii kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guuldaro dusha u saarisay oo way garaacday inta badan manchester taariikh ahaanba way ka adag tahay kooxda kubadda cagta astonvilla boqol kow iyo toban jeer ay garaacday dhammaan tartamadoodil afartan laba jeerna barbaray ay la gashay kow iyo konton kulanna ka midna kooxda kubadda cagta manchester united waa la garaacayo konton iyo kow jeer astanvilla ayaa guuleystay boqol iyo kow jeerna manchester marka manchester inta badan way ka adagtaa tusaale ahaan kale shantii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta manchester ay wada ciyaareen iyo kooxda kubadda cagta astanvilla dhammaan tartamadooda keliya hal kulan ay guuleysatay kooxda kubadda cagta astanvilla waana kulankii xilli ciyaareedkii hore ee garoonkooda villa stadium ay kusoo dhaweeyeen kooxa kubadda cagta manchester lixdii november saddex gool iyo hal marka eh, manchester inta badan iyagu way ka adig yihiin kooxda kubadda cagta astafilla lakiin astafilla iyagu sanadkan kooxo waaweyn ay garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta arsenal waxay garaaceen mancity waxay garaaceen chelsia waxay garaaceen sports waa sports weeyaan waxay garaaceen newcastle marka sidaasay tahayna manchester united inta badan iyagu sanadkan waxa weeyaan kooxaha ad adeg oo aan la garaaci karin ayayba garaacdaaba markaad aragto hadda manchester waxa weeyaan iyagu kulamada soo socda waa kulamo markaasi dabcan ay badin karayaan lakiin waynu arki doonaa manchester waxaynu ognahay liverpool ay barbar la soo galeen laakiin westham ayaa garaacday waxa ay dabcan ay waxa ay garaaceen kooxda kubadda cagta chelsea laba gool hal laakiin waxa ay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta bermud saddex gooli wahba marka waynu arki doonaa kulanka xiga waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta northam forest marka waxay booqan doonaan garoonka weyn ee the city ground stadium toddobaadka soo socda ayayna la ciyaari doontaa waana maalinta sabtida ah eh, markaa haween sabti oo axad soo galayso laba saacay baray iyuu kulankan eh, la daawan doona ama uu soo dhici doona kadibna waxay la ciyaari doontaa efekaabka eh, kooxda kubadda cagta wegan athletic kadibna sports ay la ciyaari doontaa kadibna waxay la ciyaari doontaa wolfis kadib westham kadib astonvilla marka kulamada kusoo wajahan koox kubada cagta manchester waa ka marka haddaba waxaa leeyahay macalinka kooxda kubadda cagta manchester united ee eh, tababare tanhag hadda xaaladiis way degan tahay lama ceerin doono tababarahan isaga ayaana sii leelin doona kooxda kubada cagta ee manchester united marka manchester kuwii soddon dhibcood ay leedahay hal ciyaareedkan toban kulan ay guuleysteen kooxda ugu badan guulaha ugu badan gaartay waa liverpool labaiyo kulan marka waad dareemi kartaa manchester xil ciyaareedkan guuldarada ayaa markaasi ku badan laakiin inta badan barbaraha xil ciyaareedka manchester waa kooxda keliya hal kulan keliya barbaro gashay sideed kulana la garaacay marka manchester iyagoo xil ciyaareedkan waxay ku wanaagsantaa ma waa la garaaca ama iyaga ayaa guuleysta marka waynu arki doonaa haddii bandhigooda uu si qurux badnaan doono waayaha dhegeystayaal dhanka kalena haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa caawa ciyaari doonta waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta crystal balas caawa markii la gaaro tobanka habeennimo qadar soddon daqiiqa garoonka waxaa lagu ciyaari doonaa ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta chelsea garoonka staffo bridge marka ninka lagu magacaabo brushi bujentino waxaa uu wajahayaa tababaraha khibradda badan leh ninka lagu magacaabo ray haddaba kooxda kubadda cagta crystal balas iyo weliba kooxda cagta chelsea chelsea inta wadan ka adagtaa kooxda kubadda cagta karasal bala shantii kun ugu dambeysana waxay wada garaacday mar hal gool mar laba gool mar laba mar hal mar saddex marka waxaynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta chelsea guulaha ay sii wadan doonto dhanka crystal balace haddaba kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan markii hoomkooda ama gurigooda ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan waxa weeyaan eh, labaiyo toban dhibcood ay ku heleen sagaal kulan gurigooda ku ciyaareen saddex kulan ayaa la garaacay oo garoonkooda lagu garaacay saddex kulanna barbaro marka shan iyo toban gool ay ku dhaliyeen garoonkooda saddex iyo toban goolna dhaliyay waynu arki doonaa caawa haddii markaasi dabcan ay guul gaari doonaan oo ay garoonkooda ku badin doonaan jelesia eh, eh, saddexdii kulan ee ugu dambeysay garoonkooda ay ku ciyaareen kulankii ugu dambeeyey waxay ku garaaceen newcastle united sidoo kaleetana waxay garaaceen kooxda kubada cagta brighton saddex gooli labo waxa ay barbaro la galeen afar iyo afara kooxda kubada cagta macity sidoo kaleetna waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta blackbord referis laba gooli waxba eh, marka guuldaradii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea garoonkooda waxa ay ahayd sideed iyo labaatankii oktoobar kooxda kubadda cagta blues laba gooli waxba lagu garaacay kooxda kubadda cagta bremford ay ku garaacday marka chelsea waynu arki doonaa oktoobar ayaa ugu dambeysay gurigooda in lagu garaaco waana bremford ayaa garaacday waana koox london ka dhisan marka waynu arki doonaa chelsea haddii wadada guulaha ay kusoo laaban doonto the blues caawa markay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta chelsea ah ee crystal palace waxaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo raximi salin oo kulanka ganax ku seegi doona kukurela oo dhaawaca sidoo kale benjilwal kulankan ma ciyaari doona jalobah sidoo kale ri james kabtanka wuu maqnaan doonaa ninka lagu magacaabo roberto sanchez isagana maqnaan doonaa wesley favana wuu maqnaan doonaa colbelmer kulanka ganax ayuu ku seegi doonaa enzo fernandes xaalkiisa waa qiimeyn doonaa halka kooxda crystal na iyagana ay ka maqnaan doonaan ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo jawel wad sidoo kale waxaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo edward decorey marka waa uu seegi doona way seegi doonaan kulmadaasi chelsea waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay bedrovig sidoo kaleet levi colwil bachal iyo waliba ninka lagu magacaabo axel disasi maaluu gusta ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa inza fernandes gorna galagar iyo william waskasido laafiano fursad ayaa siin doona kulanka ah waxaa leeyahay haddii inzo fernandes uu maqanya laafi ayaa ciyaari karaya halka barooqa jackson iyo william mudrigi kulankan lagu soo bilaabi doono laakiin waxaa macquul ah in jackson iyo mudrigi weliba ninka lagu magacaabo christopher inkunku goolkiisi ugu hori dhaliyey eh, toddobaadkan waynu arki doonaa haddii isla caawana goolu dhalin doono marka christopher waa ciyaaryahaan cajiiba oo waxa weyaan wax badan sameyn karaya waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta the blues caawa uu kulanka guul u horseedi doona chelsea waxaa la saadalinayaa laba gool iyo hal inay kaga badin kareysa koox kubadda cagta crystal balas laakiin waynu arki doonaa macalin murushi burgentino baresharka ayaa kusii badnaan doona caawa haddii uu guuldaro kala kulmo kooxda kubadda cagta ee crystal balas Muni, on vient vivre à la magie, y'a pas de raccourci, waayahay dhegeystayaal haddii aynu eegnana ah markan kooxda kubadda cagta mancity iyaguna ugu dambeetii oo ciyaari doonaan horyaalka bermeliga mancity waxa weeyaan iyagu eh, toddobaadkii hore waxay ciyaareen koobka club walkaabka way ku guuleysteen eh, xil ciyaareedkana kooxda kubadda cagta mancity shan koob ay ku guuleysatay marka beb guardiol aad iyad ayaa loo amaanay waxaa leeyahy tobabarahan waa tobabarhii taariikhda ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta mancity soo mara waana sababta uu beb guardiola haddauu yahay tobabaraha ugu fiican dunida koobka efa kaabka iyo koobka lagu magacaabo horyaalka bermeliga jabins liga asawar kaabka sidoo kaleetana koobka calabol kaabka ayuu kooxdiisa kula guuleystay iyo horyaalka bermeliga marka beb guardiola waa macalin tayo badan oo aad u khatar badan wuxuu leeyahay dad hadda ka shakin doona masity laakiin waynu arki doonaa ayuu leeyahay wax badan ayaan sameyn doonaa haddaba caawa markii kooxda kubadda cagta masity ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta everton everton xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanaysaa marka waynu arki doonaa haddii ay kooxda kubadda cagta masiti ay taako dhigi doonto xilli ciyaareedkan eh, everton markaynu eegno lixdii kulan ugu dambeysay ama todobadii kulan ugu dambeysay waa kooxda eh, dhibcaha ugu badan heshay markii laga soo tagay koxda kubadda cagta liverpool iyo arsenal iyo barnmouth haddaba eh, macity waxay ku ciyaari karayaan caawa shaxdan golahaya ederson sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo jesgo gavardiol ruben dias iyo stones caawin doona kalwekarna sidoo kale maati kofji ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona rudri shaki ayaa la gelinaya laakiin kulankaa uu ciyaari doona isaga ayaana yidhi diyaar ayaan waa kulanka inaa ciyaaro bernardo silva fordin jark iyo weliba ninka lagu magacaabo julian alvares hadaba jack grilish ayaa taariikh sameeyey noqday saddexdii kulan ugu dambeysay jack uu ciyaaro goolay u dhaliniy horyaalka bermeliga solaanoo kale crystal balas ayuu ka hor yimid goolay uu ka dhaliyey waxa uu ka hor yimid kooxda kubadda cagta lowton goolay uu ka dhaliyey waxa uu gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta sporis laakiin saddexdii kun ugu dambeysay goolay u dhaliyo kulankii sporis saddex iyo saddex ayay ku dhammaatay kulankii kooxda mancity lowton guul ayuu u horseeday kulankii ugu dambeeyana crystal balasna laba laba ayay ku dhammaatay marka waynu arki doonaa kifin dubronia iyo weliba haland iyo weliba ninka lagu magacaabo jerman duku ayaa aan ciyaari doonin laakiin waxaa leeyahay haalan xaalkiisa waa la eegi doona haalan wuxuu doonaya rikoorka ronaldo inuu jebiyo maadaama waxaa ronaldo uu dhaliyay goolkiisi ee eh, konton iyo saddexaad ee sanadkan hadda sii dhamaanaya labada kun saddex iyo labaatanka haddaba kooxda everton inta badan waa la garaacaa oo guuldaro ayaa dusha loo saaraya mancity markay la ciyaarayaan saalaan kale kooda kubadda cagta mancity shantii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta eferton ay wada ciyaareen mar saddex gool ayay kaga badiyeen mar barbaro marna hal gool waxba mar saddex iyo hal mar shan iyo waxba marka shantii kun ugu dambeysay afar kulan ka mid a ah ayay guuldaro kala kulantay everton kooxda kubadda cagta mancity hal kulan barbar ayay galeen toddobaatan sideed jeer ay kooxda kubadda cagta mancity naadiga everton halka everton ah garaacday kooxda kubadda cagta mancity tiro lixdan lix jeer waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho ee eh, markana haddii aynu eegnana wararka ugu waaweyn ee dhanka eh, suuqa libsiga kooxda kubadda cagta mancity ayaa waxay doonaysaa in ay soo qaataan ciyaaryahaan ka ciyaari karaya qadka dhexe waxaa la doondoonaya ama waxay doondoonaysaa koox kubadda cagta masiti in muhiimad gaar ay siiyaan booska ciiriyahan kevin dubronia haddaba kevin dubronia sanadkan markaad aragto eh, inta badan dhaawac ayuu ku seegay kulamadii ugu dambeysay oo marka waxaa la aaminsan yahay kox kubadda cagta masiti kevin dubronia wakhtigiisii ama waayihiisii inuu dhammaaday masitina taariikh ayay leedahay sanadkan inay ku guuleysan kareen tartanka horyaalka bermalig sababtay tahay markaynu eegno xiliyada ama xilliga loo yaqaana chrismaska oo inta badan horyaalka brmeliga loo yaqaano gabagabada sanadka labada ama gabagabada sanadka waxaa jira kooxo badan markii xilligan oo kale haya horyaalka brmeliga laakiin aanan ku guuleysa horyaalka brmeliga sida liverpool iyo arsenal inta badan xilligan oo kale way hayaan horyaalka brmeliga laakiin inta badan kuma guuleysaan hadaba kun sagaal boqol sagaashan ilaa iyo labada kun saddex iyo egno haddaba ii iyo xilligan oo kale koox kubadda cagta manchester united ayaa kaalinta kuwaad ku jirtay laakiin maxaa dhacay ugu dambeetii kaalinta afaraad ayay galeen oo tartankan maysan ku guulaysan waa xilliga krismaska loo yaqaano halka sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta united ayaa sameysay kaalinta koowaad ayay ku dhameysteen maalinta ay u yaqaanaan christmas dayga sidoo kaleetna afartii iyo tii kooxda kubadda cagta blackborn ayaa kaalinta koowaad ku dhamaysatay xilligan oo kalena tartanka oo tii weeyaan gunaanadka xilliga christmas leaga loo yaqaano ayaa kooxda blackborn ayaa gacanta ku heysa laakiin horyaalka way ku guuleysteen hadda manchester united marka ku dhammaysatay arsenal ayaa xiligan oo kale haysay laakiin lixaad ayaa ku dhamaysatay manchester united ayaa haysay xiligan oo kale horyaalka bermeliga gacankuweyntiisa saddexaad ayaana ku dhamaysatay kii labada kun kooxda kubadda cagta manchester united ayaa xilligan oo kale gacanta kuheysay horyaalka laakiin kaalinta labaad ayay ku dhamaysteen halka sanadkii labada kun iyo kubadda cagta manchester xilligan oo gacanta ku hayeen eh, horyaalka eh, kaalinta koowaad ay ku dhamaysteen labada kun iyo kowdii iyo kale kooxda kubadda cagta ma united aan dheeraahda kooxda arsenal ayaa gacanta ku heysay laakiin eh, labaad ayaa ku dhamaystay xilligan marka arsenal inta badan markii xiligan oo kale ama xiliga christmas dheyga loo yaqaano ee gacanta ku haya inta badan kuma guuleysto horyaalka bermalega hadda maxaa dhacay xiligan oo kale manchester united ayaa haysay saddexaad ayaa ku dhamaystay labaad ku dhamaystay arsenal maysan ku guuleysan horyaalka labada iyo afartii iyo waa labada kun arsenal way ku guuleysteen horyaalka waana markii la eeg horyaalkoodii abiti sidoo kale labada kun chelsea ay ku guuleysteen halka na chelsea koowaad ay galeen ay iyagu waxa weyaan koowaad ay ka galeen tartanka sidoo kale marka ilaa koox kubada cagta mancity ayaa kooxda keliya la leeyahay markii xilligan oo kale aysan gacanta ku qaban inay inta badan ay ku guuleysto marka waynu arki doonaa sanadkan hadii aynu eegnana eh, sanadkan eh, tartanka horyaalka bermeliga aad iy aad waxaysa badan yahay kooxda kubada cagta ee eh, arsenal sanadkan waxaa loo saadaalinayaa iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool inay cariirin karayaan kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo mancity haddaynu eegnana dhegeysa warar ku saabsan kooxda kubada cagta chelsea chelsea sanadkan waxaa lagu eedeynayaa inay dayacayaan fursadaha ugu badan haddaba chelsea xilli ciyaareedkan waxay sameeyeen eh, jaanisyadii ugu badnaa ee koox ay sameyso waxaana kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan waxay dhumisay soddon iyo toddoba jaanis oo gool loo filan karayay chelsea konton toddoba fursado ayay sameeyeen marka soddon iyo lix ka mida ah way khasaariyeen halka sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta liverpool ay tahay kaalinta ama kooxda labaad ee kaalinta labaad ku jirta xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool waxay khasaariyeen fursad loo filan karaya gool noqon karaya soddon iyo afar gool laakiin way khasaariyeen kooxda kubadda cagta everton sidoo kale soddon iyo afar way khasaariyeen soddon afar gool ay khasaariyeen manchester newcastle aan idhaahda iyaguna soddon iyo saddex ayay khasaariyeen aston villa soddon iyo saddex ayay khasaariyeen bremford soddon labo ayay waxay khasaariyeen kow iyo gool halka brighton ay khasaariyeen labaatan gool manchester united waxay khasaariyeen labaatan gool tottenham waxay khasaariyeen lix labaatan gool arsenal waxay khasaariyeen shan labaatan gool oo loo filan karayay westham sidoo kale labaatan iyo kooxda wolfs lagu magacaabo labaiyo labaatan nottham forest iyo toban halka kooxda kubadda cagta barmus ay tahay kooxda xil ciyaareedkan ee fursadaha ugu yar khasaarisay marka sanadkan barmus aad iyo aad ayay u wacdareynayaan waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta barmus sanadkan sanad qurux badan ay qaadan karayaan marka waxaa loo filan karaya inay gebi ahaanba tartankan laga reebi karayo oo horyaalka championshipka ay u laaban karin laakiin sanadkan waxaa wacdareynaya ciyaaryaanka lagu magacaabo solank hadaba ciyaaryahankan ayaa xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta barmus kow iyo labaatan kulan uu u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barmus xilciyaareedkan saddexiy toban gool ayuu siiyey halka sidoo kaleetan hal gool uu caawiyay xil ciyaareedkan keliya haalan iyo weliba mow saalax ayaa ka gool badan ninka lagu magacaabo ee solanki marka isagoo labaiy toban gool ayuu marayaa wuxuu gool ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bermuth fulham ayuu gool ka dhaliyay wuxuu laba gool ka dhaliyay nottingham forest wuxuu sidoo kale gool ka dhaliyay manchester united wuxuu gool ka dhaliyay kooxda cagta ee eh, barmouth labaiyo labo eh, newcastle ayuu laba gool ka dhaliyey marka wolfis ayuu gool ka dhaliyey ciyaaryaankan innaba caadi maaha brighton ayuu gool ka dhaliyey sidoo kaleet wuxuu gool ka dhaliyay kooxda cagta bremford marka solanka sanad qurux badan ayuu qaadanaya halkaas sanadkan laakiin ay liidato kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba kooxda kubadda cagta newcastle united xalay waxaa lagu garaacay garoonkooda e eh, notterham forest ayaa saddex gool iyo hal ku garaacday ciiryaanka lagu magacaabo alexander isxaq ayaa bilaabay kadibna ciiryaanka lagu magacaabo chriswood ayaa saddex gool ka dhaliyay marka chriswood aad iyo aad ayuu wacdareynaya sanadkan chriswood e eh, gool koowaad ilaanka ayaa ka caawiy ka labaad ilaanka ayaa ka caawiy kan saddexaadna waxaa ka caawiyay ninka lagu magacaabo morelo marka tababaraha kooxda kubadda cagta newcastle united xil ciyaareedkan aadiyada ugu jabanta haddaba newcastle kulmadii ugu dambeysay markii ay ciyaareen inta badan waa la garaacay su kale waxaa garaacday kooxda kubadda cagta northern forest saddex gooli hal waxaa garaacday kooxda kubadda cagta lowton waxaa afar gooli labo goolkulaad ku garaacday kooxda kubadda cagta chelsea waxaa iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta newcastle ac milan waxa afar ku dhufatay kooxda newcastle e eh, sporis waxaa saddex gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo everton mar kulamadii ugu dambeysayba eh, waa la garaacayay kooxda kubadda cagta newcastle marka waynu arki doonaa haddii la ceerin doono tababaraha kooxda kubadda cagta newcastle edihawe inta badan laakiin kulamadii ugu dambeysay waxaa maqnaa goolhayahoodii koowaad marka waayadan waxaa ciyaarayay nin kale magacaabo dibrafka oo ah golhayaha labaad kooxda kubada cagta ee lagu magacaabanaya castle united haddaba arsenal waxay la ciyaari doontaa toddobaadkan kooxda kubadda cagta westham waynu arki doonaa maalinta khamiista ah. arsenal waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta westham iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan sanad qurux badan ay qaadanayaan haddaba westham iyo weliba arsenal markaynu eegno arsenal inta badan way ka adag tahay kooxaha ka ciyaara london waxaa leeyahay saddex iyo kun lagu dambeysay britain ayay tahay kulankii ugu dambeysana kooxda arsenal ay garoonkooda ku qaabisho kooxda kubadda cagta westham waxay ahayd waa labaatan iyo sanadkii hore labada kun markaasina saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta westeham marka waynu arki doonaa westhamna kulankii ugu dambeeyey waxay garaaceen kooxda kubadda cagta manchester marka waxay doonayaan inay guuldaro dusha u saariyaan kooxda kubadda cagta hadaba haddaba arsenaal markaynu eegno sidii toban kulan ayay ciyaareen xilli ciyaareedkan labaiy kulan ayay badiyeen afar barbaro laba guuldaro soddon lix gool ayay dhaliyeen laakiin liverpool xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu badan markii aynu eegno xilli ciyaareedkan markii ay ku ciyaarayaan kulamada bannaanka ah dabcan goolasha ugu badan dhalisay sidoo kaleetana goolasha ugu yar laga dheliyay hadaba liverpool kulamada banaanka aad u wanaagsan tahay ciyaareedkan toban kulan ay ku ciyaareen kulamada aweega shan kulan ayay ku badiyeen afar kulan ayay barbaro galeen keliya hal kulan ayaa lagu soo garaacay toddobiyo toban goolna ku dhaliyeen toddoba goolna waa laga dhaliyay marka waynu arki doonaa halka kooxda kubadda cagta westhamna iyagu xil ciyaareedkan markii ay kulamada banaanka ku ciyaarayaan ay aad yaad u liitaan saddexiyo sagaal kulan ay ku ciyaareen saddexiyo toban dhibcood ayay heleen afar kulan ayay ku badiyeen marka waanu arki doonaa haddii kooxda arsenal wadada guulaha ay sii wadan doonto xalay christian ronaldo ayaa wacdareeyey waxaana sanadkan uu dhaliyay konton iyo saddex gooltaa oo ka dhigan in uu ka gool badan yahay haalan sidoo kaleeta harikane iyo weliba aninka lagu magacaabo kelin babe hadaba ronaldo ayaa sanad qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta alnasar alnasar kulan u ciyaaray ninka lagu magacaabo ronaldo gool ayuu u dhaliyey halka goolna ugu caawiyay marka sanadkan isaga xataa asaga ayaa hogaaminaya goolaalinta horyaalka eh, baroliga ee sacuudi arabiga gool ayuu dhaliyay sagaal goolna wuu caawiyey toddobiyo kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta alnasar laakiin alnasar markaynu eegno eh, waxay guul ka gaareen kooxda lagu magacaabo al itixaad waxaana la leeyahay kooxda kubadda cagta al itixaad uu hogaaminayo karim bizema sanadkan aad iyo aad ay ugu jaban tahay marka eh, horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta alhilaal afar todoba dhibcood ay leedahay alnasarna sidoo kale afartan al ahli waxay leedahay soddon iyo afar dhibcood altaawun waxay leedahay soddon afar al-itixaadna waxay leedahay labaatan iyo sideed dhibcood marka sanadkan horyaalka waxaa isku haya alhilaal iyo weliba kooxda kubadda cagta alnasar uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo christiano ronaldo gudahaan dhegeysaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maaliga